akhridaa daitnin isna wuxuu hi aqra'u alaaa taqriiban saddex saacadood oo dhadhow ayaan aqriyaa yanaamu sabca saacaatin baa halkaa ku qoran dabeedna su-aalihii jawaab kase waxaa taa kam saacatan yanaamu fi lyowm maalintii imise saacadood buu seexdaa dabeedna waxaa ay jawaabtu noqonaysaa yanaamu sabca saacaatin toddoba saacadood buu seexdaa yacmalu amaaniya saacaad baa ku qoran su-aalihii jawaab kaseba markaa leeyahay kam saacatan yacmalu fi lyowm imisuu shaqeeyaa maalintii yacmalu amaaniya saacaatin sideed saacadood buu shaqeeyaa yantadiru arbaca saacaad ba ku qoran kam saacatan yantadiru imise saacadood buu sugaa bay wuxuu odhanayaa markaa yantadiru arbaca saacaatin afar saacadood buu sugaa yadrusu khamsa saacaad baa qoran su iyo jawaabu rog buu ku marka waxaad tidhahdaa kam saacatan yadrus imise saacadood buu wax dhigtaa filyowmi maalintii waxaa loo dhan markaa yadrusu khamsa saacaatin shan saacadood buu dhigtaa yadrusu sita saacaatin ayaa tanna qoran kam kam saacatan yadrusu fi lyowm imise saacadood buu dhigtaa ama wax dhigtaa maalintii yadrusu sita saacaatin lix saacadood buu dhigtaa yaktubu alaaa saacaad baa qoran su iyo jawaab ka dhig oo waxay noqonaysaa kam saacatan yaktub fi lyowm maalintii imise saacadood buu qoraa yaktubu alaaa saacaatin saddex saacadood buu qoraa taqriiban ayaa haddaad doonto raacinaysaa sidii ta horeba u raacsanayd atadriib saadis layliska lixaad waxa weye tabaadali su'aala waljawaaba maca zamiilik waxaad isweydaysataan waxaad isweydaarsataan weydin iyo warceli adiga saaxiibka kamaa fi lmithaal almithaal daa waaxid hal ladeyka maktabatun maktabad ma leedahay ama agtaada ma taallaa macni ma leedahay daayitin wuxuuhi nacam ladaya maktabatun kabiiratun haa maktabad weyn baa agtayda ah oo aan leeahay saacatun jamiila ba halkan ku qoran hal ladayka saacatun saacad ma haysataa ama ma leedahay nacam ladaya saacatun jamiilatun haa saacad wanaagsan oo qurux badan baan leedahay malaabisu kasiira baa halkaa ku qoran su-aal iyo jawaab ka dhig hal ladayka malaabisu kasiiratun maryo badan iyo dhar badan miyaad leedahay nacam ladaya malaabisu kasiira haa dhar badan baan leedahay qalamun haali hal ladayka qalamun qalin ma haysataa nacam ladaya qalamun haali haalin waxaan haystaa qalin lacagtiisu ay badan tahay oo qiimo badan hal ladayka hawbun qamiis man leedahay nacam ladaya hawbun abyadu waxaan leedahay qamiis cad qamiisun akhdar hal ladayka qamiisun shaar ma leedahay shaar oo ma haysataa nacam ladaya qamiisun akhdar haa shaar dooga a ah baan leeh mucjamun carabi hal ladayka mucjamun ma leedahay oo ma haysataa kitaab yacnihii qaamuus soo fasira نعم ladaya mucjamun carabiyu haa waxaan leeyahay mucjam ama qaamuus carabi ah mulakhasu taraakiib tanna waxa weeye taraakiibtiiyo jumlooyinkiio la soo xooriyey oo la soo milaaxiyey intii muhiimka ahayd la qoray qaybta kood waxa halladayka ama halladayki labadaa haddaad nin la hadlayso waxa weye halladayka agtaada ma yaallaa ama ma haysataa halladayki na waa gabadhii maktabatun ma leedahay maktabad saacatun saacad ma leedahay qalamun qalan ma leedahay mucjamun ma haysataa qaamuus qaybta labaad waxa kam saacatan taqra'u imse saacadood baad wax akhridaa tanaamu imse baad seexataa tacmalu imse saacadood baad shaqaysaa filyowmi dhammaan filyowmi ma u wada taalla maalintii tadrusu inteed wax dhigataa filyowmi maalintii qayb saxaad waxa weeye ladaya maktabatun kabiiratun waxaan leeyahay maktabad weyn saacatun jamiila saacad qurux badan baan leeyahay malaabisu kaiiratun dhar badan baan leeyahay qalamun haalin qalam qiimihiisu badan yahay baan leeyahay hawbun abyad qamiis cad baan leeyahay qaybta afraad waxaan aqra'u waxaan aqriyaa alaaa saacaatin taqriiban saddex saacadoodoo dhowdhow ayaan aqriyaa anaama waxaan seexdaa sabca saacaatin taqriiban toddoba saacadoodoo dhowdhow acmal waxaan shaqeeyaa ثمانية ساعات تقريبا ستيد ساعات دردو أدرس وحن وحبرتها خمسة ساعات تقريبا شن ساعات دردو قيبت سنان وحوي ما زرته ما صوبوقا قرأته ما قرأته ما نخرين ما شربتها ما نعبين ما أكلتها ما نعنين قيبت اللحاد وحوي هل زرت معرض الهوايات ما booqatay meesha lagu soo bandhigo waxyaabaha dadku ay xiiseeyaan ee shaqooyinka ah Eh, sharibtu alqahwata waxaan cabay qahwihii akaltu waxaan cunay alfaakihata khudradii samictu waxaan maqlay alaadaana aadaankii qaybta tooaad waxa weeye haadaa taabicun hindiyun kani waa farshaxan hindi a ah oo dalka hindiya lagu sameeyey haadaa khatun carabiyun kanna waa khat eh, isaguna iyo qoraal eh, carbeed haadihi saxiifatun carabiyatun tanna waa jirid carbeed haadihi daa'iratun sacuudiyatun tanna waa diyaarad dalka sacuudiga laga leeyahay qaybtayseedna waxa weeye haadaa jinaaxu jamci dawaabic halkan waa halka farsaxanka qaybtani waa qaybta garabkan ama qaybtani waa qaybta lagu ururiyo ee farsaxanka haadaa jinaaxu alkhati alcarabiy qaybtanna waa qaybta lagu ururiyo qoraalka carbeed haadaa janaaxu saxaafa qoraalka waxaa looga jeedaa tan khadaadku qoro ee maaragtay farta ay dadkan khadaadiinta ee ku takhasusay qoraalku ay sameeyaan haadaa janaaxu saxaafa kanna waa qaybtii eh, saxaafadda ama warbaahinta iyo miidyaha haadaa eh, janaaxu tayraan kanna waa qaybtii duulimaadka waa hiwaayaadka iyo shaqooyinka dadku ay kala qabtaan qaybta labaad waxa wey hiwaayati alqira'a anu waxaan jeclahay akhriska hiwaayati asafaru anu safarka iyo dalxiiskaan jeclahay iyo dalmareennimada hiwaayatii alrixilaat anna waxaan jeclahay rixlooyinka safarada loo baxo iskuullada iyo markay baxayaan jaamacadaha iyo waxaas iyo maaragtay loo baxayo safaro أي جمعية أي جمعية تختار جمعية دي أما أركيبا دورنيسا مركو نيهي أما تختارين هذي قبرتها دورنيسا قبريهي أي فاكهة تأكل خطرة دي أدعون تاواتي هدو أما تأكلين أدعون تاو قبريهي أي كتاب تقرأ كتاب كيبا أخردا هدو نيهي أما تقرأين هدو قبريهي الأصوات وفهم, وفهم halkan waxaynu qaadanaynaa codadka iyo waxa la maqlo in la fahmo oo qofku markuu wax dhegaysto uu fahmo waa qayb ka mida barashada luqada oo toogu muhiimsana awalan alaswaad marka hore codadka xarafkan ka hadlayna shiin ayaa ay mar walba shiin baa ku jira muxuu ahaa erayada shaakir waxa weeye nin magacii shariifna waa nin magacii shihaab waa nin magacii shuhay cayb waa nin magacii shayma waa gabadh magaceed shaqra waa gabadh iga magaceed shamsun waa gabadh magaceed atadriib اlأwal istamic waacid intaad dhegaysato ku soo celi sadda ayaa ku qoran halkaa waa tii erayada ahayd sadda wuu gufeeyey ama wuu daboolay weeyaan waa meel la awdo shadda wuu adkeeyey oo waa marka shay la xoojiyo la taageero ama si adag loo xoojiyo suruuru waa farxad shuruuruna waa dhibaatooyin iyo shar sukrun waa sakrad sukrun ayaa weeye markuu qofku sakhraamo shukruna waa mahadnaq markuu qofku mahadnaqo ilahi mahadnaqo salla uu siibay weeye marka shay shay laga siibo shallana wuu qalalay weeye shalla yani yabisa waa markay maalan ama jirka meel ka mida ah ay qalasho oo kale sama wuu sumeeyey weeye shamana uu ursaday asara wuu qafaashay waa marka maxbuus la qabto asharana waa marka la qoro sida miishaarta oo kale looxa la qorayo xasada uu xaasida nolosha u quri waayey xashada wuu soo ururiyey asrafa xadgudub buu sameeyey ashrafa wuu u dhowaaday ama wuu indhe indheeyey oo ishraafka labada way noqotaa markaad wax qooraansateed wax indhaindhaynayso xasarana waxa weeye xasiiro wuu daalay xashara wuu ururiyey basama wuu dhoolla caddeeyey qosolka bashama wuu daacaqurmay markuu cuntada intuu badsado adkama yacni uu daacaquruu sameeyo calooshu ay ku xumaato jarasa waxa weeye uu dhawaaqay markuu cod sameeyo sida jaraska oo kale yani takalama weya cod la maqlayo jarashana waa jarasha marka la yidhahdo jarasha xakahu weeye wuu xoqay hamasa hoos buu u hadlay weeyaan hamashana jamaca uu ururiyey weeye firaasun waa yacni firaasada ama caqliga qofka iyo qofku yani uu saadaali ama garan karo firaasada firaashun waa gogosha arasu waa awalu shay waa shayga bilowgiisa arashna waa roobka tiixa ah ajrasana waxa weeye ajrasa waxaa la dhahdaa alxaadi xada waa markuu ninka geela wadaa geela uu heesiyo ajrashana uu ridqay weeyaan taxana atadriibu athaalis istamic waacid dhegaysi oo ku celi washaahidin wamashhuud oo qur-aankiya fakayfa idaa ji'naa min kulli ummatin sidee xaalku noqonayaa marka aanu keenno ummad kastaba bishahiidin mid ku markhaati fura oo nebigeedii ah waji'naa bika adigana aanu ku keenno hadaan nebi maxamed tahay calaa haa haaulaa'i shahiida adigoo kuwan ku markhaati furaya ummadaadan laguu diray in allaha laa yakfiru an yushraka bihi ilaahay ma dhaafo qofka kama saamaxo in laga gaaloobo ilaahnimadiisa meel lagaga dhaco oo qofku ilaahnimadiisa aqoonsan waayo wayakfiru ilaahay waa dhaafaa maa duuna daalika wixii intaa ka yar ee ka hooseeya ee gaalnimo ka sokeeya ee dembi ilaahay wuu dhaafaa liman yashaau cidduu u doonu ilahay u dhaafaa allahuma kfir lana waman yushrik billaahi qofka ilaahay cid la sime ilaahnimadiisa aqoonsan waaya faqad iftaraa wuxuu abuurtay si been iyo badheedh ah isman dembi cadiiman aada u weyn waa gef bini gale ka ugu weyn liman shaa minkum an yastaqiim qofka idinka idinka mid ee doonaya xaqa ha ku toosnaado wama tashaa'uuna ma dooni kartaan mana dooran kartaan ilaa an yashaa allahu in ilaahay doono mooyaane allah rabbulcaalamiin caalamiinta u rabbiga unbaa idinla dooni karaa idinla dooni kara inaad toosnaataan ma dooran naqaana allow noo door weeyaan oo ilahu xaqana waafaji qul waxaad tidhaahdaa qul waxaad tiha nebi maxamed oo allaahumma ilaahayow maalika almulki allaha boqortooyadiiyo milkiga iskalahow til tu'ti mulka boqortooyada waxaad siisaa ood maamul gacanta u gelisaa man tashaa qofka adugu addoonto wa tanzicu waxaad ka siibta ad ka qaadaa almulka maamulka iyo magaca iyo mansab iyo boqortooyada min minman tashaa qofkaad doonto wa tucizu waxaad sharaftaa man tashaa qofkaad doonto adaa sharaf siiya iyo mudnaan iyo milgo wa tudillu waxaad dullaysaa oo aad qiimaha ka siibtaa man tashaau qofkaad doonto biyadika alkhayru gacantaada ayaa wanaagoo oo dhammi ku jiraa innaka adigu calaa kulli shayin wax walba qadiirun waad kartaa awood baad u leed waxaad doontaba ثaaniya fahmu lmasmuuc ka labaad waxa weeye in la tadriibka labaad waa in la dhegaysto waa in la fahmo wixii la dhegaystay oo marka hore dhegaysi baa la samaynaya dabeedna qofki waa inuu fahmi karaa waxaan la dhegaysanayo waayo qayb cajalada buu leeyahay ay silsiladani leedahay التdريب الأول استمع dhegayso ilى الحوار wada sheekaysi cajalada ku jira dhegayso ثuma ضع calaamaةa صح في المربع المنaaسب منaaسب dabeedna waxa dhigtaa calaamadda sax murabaca ama afargeeslaha laba jibaaranaha waa shaxanada inoo muuqda waxaad dhigtaa alif iyo ba ay ku qoran yihiin waxaad dhigtaa calaamadda sax saar murabaca munaasibka markaad dhegaysato weeyaan oo qaarba dee waxbaa kugu qoranoo dabeedna markaasaad saaraysaa atadriibu athani istamc alfiqra fiqra akhriska a ah weeye uma ajib nacam waxaad ku jawaabtaa haa ku jawaab haa waxaa loogu jawaabaya waa imtixaanku waa taxriiriye qoraal saxa waxaad samaynaysaa calaamadu sax ow bilah ku jawaab maya dheh oo maxaad saartaa calaamadda qalad saar maktabatu jaabirin kabiiratun maktabadda jaabir way weyn tahay markaa dhegaysataad ama saxa ma khalad saaraysaa maktabatu mujaahid fiiha kutubun kaiiratun ninka mujaahid le maktabadiisa kutub badan baad taal markaad dhegaysta ama sax ama saxba ama sax ama qalad baad saari kolba saad ka maqasho Eh, yaqra'u mujaahidu alaaa saacaatin taqriiban mujaahid saddex saacadood buu wax akhriyaa maalintii oo dhodhow markaad dhegaysataad sax iyo khalad saaraysaa halkaad saaraysana waa laguu baneeyey ka afraad waxa jaabiru yuxibu alqiraa'a jaabir wuxuu jecel yahay akhriska markaad cajirada dhegaysato ama sax ama sax baad saari doontaa kolba si aad ka dhegaysato ka shanaad mujaahidun yuxibu saya sibaaxa wuxuu jecel yahay mujaahid dabbaasha markaad dhegaysato xajaaladaad saari sax iyo khalad kolba waxaad ka maqasho yaqra'u mujaahidun asuxufa alcilmiya wuxuu mujaahid akhriyaa jaraa'idka cilmiga ka hadla oo jaraa'idadu qaarba waxbay ka hadlaan kuwa cilmiga ka hadla ayuu akhriyaa التdريب الثالث استمع horta dhegayso ثuma ضع calaamata صح calaamada sacda saar في المربع المنaaسب afar geeslaha haboon dabeedna markaa saar waa yahay oo wala saxaya on kuwan sawiradaasuu sheegayaa qaarba waxbaa kugu qoran qaar saacad baa kugu qoran qaar waxaa kugu qoran khadkii ruqcadaa ku qoran qaar kitaabkaasaa ku sawiran markaa markuu sheego ayaad adugu wixii uu sheegay aad saxda saaraysa atadriib araabic istamic ila su'aal horta su-aasha dhegayso uma dac araqma fi lmurabic almunaasib dabeedna waxaad saartaa raqamka saar murabaca meesha ku habboon nacam ladaya saacatun waxaan haystaa saacad baa agtayda taalla nacam zurtuhu waan soo booqday jimciyata alculuum baan dooranayaa jimcadda ama ururka sayniska eh, alriyaada eh, waa ciyaarta nacam uxibuhaa waan jecelahay asaxiifa waa jaridadda fi marka kuwani markaad dhegaysato ayaad raqamka ayaad calaamadda eh, raqam baad u samaynaysaa waa su-aasha waxay ku jirtaa raqamka waa numberka ayaad markaa ku qoraysaa yacni kow laba saddex oo kale waa markaad dhegaysato tabaadal su'aal wal jawaab maca sami al kalaam haddana qaybta labaad waa hadalkii lagu hadlayey qaybtan u dambaysa atadriib ama qaybta mid un ka dambayso atadriib alawal layliska koobaad tabaadal su'aal wal jawaab maca zamalaa'ik isweydaarsida weydiin iyo warcelin adiyo saaxiibadaa kamaa fi lmithaal saa tusaalahan ku qoran almithaal daa waaxid wuxu hi hiwaayati alqiraa'a anuu akhriskaan jecelahay maa hiwaayatuka adigu maxaad jeceshahay daa'itin wuxuu yidhi hiwaayati asafaru anuu safarkiiyo dalxiiskaan jecelahay maa hiwaayatuka adiga waa maxay waxa aad jeceshahay hiwaayati almuraasala buu odhanaya waraaqaha la isu diro ee la isu mariyo boosta ayaan anigu jecelahay maa hiwaayatukaba haddana u odhanaya ka kale hiwaayati alfuruusiya fardafuulnimadaan jecelahay maa hiwaayatuka adu maxaad jeceshahay hiwaayati alriyaada anu waxaan jecelahay ciyaaraha maa hiwaayatuka adu hiwaayadaadu waa maxay hiwaayati arixlaad anuu socodalaad iyo safarada ayaan jecelahay maa hiwaayatuka hiwaayati jamcu dawaabic hiwaayadii ama waxaan xiiseeya waxa weeye ee shaqadeedu inaanu shaqeeyo ka shaqeeyo jecelahay waa ururinta yacni farshaxanka ma hiwaayatuka baa doonaya hiwaayati asaxaafatu aniga hiwaayadeedu waa warbaahinta iyo miidyaha ma hiwaayatuka aduu maxaad jeceshahay hiwaayati atadbiiru almanziliyu anu waxaan jecelahay maamulka guriga iyo cunto karinta ma hiwaayatuka hiwaayati alxaasuub anu waxaan jecelahay kombyuutarka ma hiwaayatku adiga waa maxay hiwaayadaadu hiwaayati asibaaxatu waxaan jeclahay dabaasha ma hiwaayatku adiga waa maxay hiwaayadaadu ama maxaad jeceshahay hiwaayati waxaan jeclahay kuratulqadam kubadda cagta ma hiwaayatuka adiga maxaad adigu jeceshahay hiwaayati alqiraa'atu anu akhriskaan jecelahay ma hiwaayatu ma hiwaayatuka waa maxaa akhriskaagu hiwaay eh, jacayl waxaad jeceshahay inaad ka shaqayso hiwaayati alkhatu anu farta iyo qurxinteedaan jecelahay intaasay isweydiina waa zumalaa way badan yihiin kuwani التدريب الثاني والله يلسك اللبات تبادل الحوار مع زميلي isweydaarsada saaxiibka wada sheekaysi kama fi lmithaal sida tusaalaan ku qoran almithaal da waaxid wuxuu yidhi ayu jamciyatin aya jamciyatin takhtaar ururka aad dooranaysa inaad ka mid noqoto waa ururkii daa'itin wuxuu yidhi akhtaaru jamciyat alculuum jamciyat alculuum anugu ururka waxaan dooranayaa sayniska wa anta adiguna aya jamciyatin takhtaar adna teebaad dooranaysaa waaxid wuxuu yidhi akhtaaru jamciyata asaxaafa anugu waxaan dooranayaa jamciyadda ama ururka warbaahinta iyo miidyaha xagga iclaam markaa kuwan oo kalena waa laga dhigaya wuxuu odhanayaa aya jamciyata takhtaar waasuu odhanayaa akhtaaru jamciyata arixlaat anugu waxaan dooranayaa jamciyadda safarada waasuu odhanayaa waa safar rixlaadku had iyo goor oo waxyaaba madaarisada iyo jaamacadaha marka ay u baxaan meelaha ay soo marayaan jamciyatu wa anta aya jamciyatin takhtaar boona soo akhtaaru jamciyata safar waxaan jeclahay ta safarka iyo waxaa wa anta soonaya aya jamciyatin takhtaar soona akhtaaru jamciyata luqata alcarabiya anu waxaan dooranayaa jamciyadda iyo ururka luqada carabiga wa anta aya jamciyatin takhtaar soona akhtaaru jamciyata tamriid anu waxaan dooranayaa jamciyadda kalkaalinta caafimaadka neerska aya jamciyata takhtaar jamciyadda jeceshaha inaad ka mid noqoto waa ti akhtaaru jamciyata haqaafati alislaamiya waxaan doonaya jamciyadda ka shaqaysa aqoonta islaamka wa anta aya jamciyata takhtaar adugna teebaad dooranaysaa wasoon akhtaaru jamciyata alkhad alcarabi jamciyata alkhadi alcarabi waxaan dooranaya jamciyadda iyaduna ka shaqaysa ama ururka khadka iyo qoraalka carabeed maarata xagga qoraalka carabiga wasu aya jamciyata takhtaar jamciyadda inaad ka mid noqoto aada dooranaysaa waa tee waasuu akhtaaru jamciyata alxaasub ururka yacni kombyuutaradiiy waxaa ayaan aan doonaya waa anta aya jamciyata takhtaar adna teebaad dooranaysaa wasu akhtaaru jamciya tadbiir almanziliy waxaan dooranayaa jamciyadda ka shaqaysa maamulka iyo maaraynta guriga iyo cunto karinta badanaa cunto karinta ay u badan tahay iyo wixii la midka ah ay eh, jamciyata takhtaaru teebaad dooranaysaa ama ururkii soona akhtaaru jamciyata alqiraa'a anuu waxaan dooranaya ururka akhriska wa anta aya jamciyata takhtaar wuxuu odhanaya akhtaaru jamciyata anuu waxaan dooranaya jamciyadda ka shaqaysa xisaabaadka aya jamciyata takhtaar akhtaaru jamciyata alculuum waxaan dooranayaa jamciyadda jamciyadda ka shaqaysa sayniska wa anta aya jamciyatin takhtaar soona akhtaaru jamciyat asaxaafa waxaan dooranayaa jamciyadda ka shaqaysa warbaahinta atadriib الثالث layliska saddexaad waxa wey ajib can asilati mustaciina bisuwar ka jawaab su-aalahan adigoo kaashanaya sawirada oo sawiradu waa kuu sheegayaan waxa aad aad maaragtay waxa aad ku jawaabaysay kaa caawinayaan maa hiwaayatuka maxaad jeceshahay waxa hiwaayatii asibaaxa markaad sawirka eegto hiwaayadeedu waxaan jecelahay dabaasha hal ladayka maktabatun maktabad miyaad leedahay so nacam ladaya maktabatun kabiira haa maktabad weyn baan leeyahay kam saacatan taqra'u fi اlyowm imisaad maalintii wax akhridaa wasu odhanayaa markaad saacadda eegto maxaad odhanaysaa aqra'u ثalaaثa saacaatin fi اlyowm waxaan akhriyaa saddex saacadood maalintii maadaa yaqra'u muxuu akhriyayaa yaqra'u saxiifatan wuxuu akhriyay jariirid aya jamciyatin takhtaar jamciyaddaad dooranaysaa waa ti maadaa tafcalu fi lmaktaba maxaad ka samaysaa maktabadda aqra'u fi lmaktaba waxbaan ku akhriya atadriib araabic akmil alxiwaar xiwaarka dhammaystir hal zurta macrid alhiwaayaat miyaad booqatay meesha lagu soo bandhiga hiwaayaadki waxay dadku jecel yihin nacam zurtuhu waan booqotay baad ohanaysaa markaa maa hiwaayatuka hiwaayadaadu maxay tahay hiwaayati alqira'atu hiwaayadu akhriskaad markaa odhanaysaa markaasuu odhanaya halkan waxaa ku qoran jawaabtii ayaa ku qoran aqra'u fi lyawmi alaaa saacaatin taqriiban ba halkaa ima ku qoran jawabta waxaad kam saacatan taqra'u fi lyawm ba markaa aad odhanaysaa in misaad aqridaa saacadood maalintii suu odhanaya aqra'u fi lyawmi alaaa saacaatin taqriiban saddex saacadood baan maalintii akhriya oo dhadhow maadaa taqra'ba halkaa su-aasha noqonaysa maxaad aqridaa soo aqra'u alkutub alislaamiyata waxaan aqriyaa kutubta islaamiga ka hadlaysa Eh, halkana waxaa ku qoran hiwaayati alrixlaatu walqira'a alrixlaatu walqira'a waxaa markaa halka noqonaysaa su-aashu maa hiwaayatuk maxaad jeceshaa adugu ad xiisaysaa hiwaayatii waxaan jecel on xiisaya alrixlaat walqira'atu akhriska eh, halka waxaa su-aashu maada taqra maxaad akridaa soo odhanay aqra'u alkutuba alislaamiyata walcarabiya waxaan akhriyaa kutubta ka sheekaynaysa diinta islaamka iyo luqada carabeed eh, marka halkan waxa e, iyaduna jawaabtu su-aasha noqonaysaa hal ladayka maktabatun ma leedahay maktabad nacam ladaya maktabatun kariibatu kabiiratun waxaan leedahay maktabadu weyn baan leehay halkan waa aqra'u alaaa saacaatin fi lyowm su-aasha waxay noqonaysaa markaa kam taqra kam saacatan taqra'u fi lyowm imisaad akhridaa maalintii soo aqra'u alaaa saacaatin fi lyowm saddex saacadood baan akriyaa marka wuu laa maa surtu hayaa binaa ilayhi baa imaka halkan ku qoran hal zurta macrib alhiwaayaat baa markaa su-aasha noqonaysaa ma soo booqatay weli meesha lagu soo bandhigo waxyaabaha dadku ay xayseeyaan ee qof waliba shaqadiisa iyo wuxuu qabto ku soo bandhigo rasuulilah maya maa zurtu ma aan booqan hayaa binaa ilayhi imakayna keen aan tagni waxaa halkaa ku qoran akhtaaru jamciyat alculum baa ku qoran marka waxaa odhan su-aasha noqonaysaa aya jamciyatin takhtaar jamciyaddii ama ururkee baad dooraysaa dooranaysaa inaad ka mid noqoto walasoo odhanaya akhtaaru jamciyat alculum waxaan dooran inaan ka mid noqdo jamciyadda sayniska nacam uxibu alculum markaa su-aasha hal tuxibu alculum ma jeceshahay sayniska ayay su-aashu noqonaysaa nacam uxibu alculum ayay dabadna jawaabtii noqonaysa ha waan jecelahay التدريب السادس layliska لحaad waxa way tabaadul waصف الصuwari maca zamiilig isweydaarsada inaad tilmaantaan oo aad waxay yihiin aad tilmaantaan adiga iyo saaxiibka yacnii ma kuwa halkaa u horeeyo kale waa kuwa kubadda ciyaaraya markaa saasoo kale waxay mid waliba sheegayo tilmaama التدريب السaaبع layliska toddobaad waxa way أجib can الأسئلaة التاaliية su-aalahan soo socda ka jawaab ma hiwaayatuka hiwaayati alqiraa'a oo kale loodhan kara maxaad jeceshahay hal taqra'u الصuxufa ma akhridaa jaraadka nacam aqra'u الصuxuf waan akhriyaa jaraadka ma ra'yuka fi الrixlaat uxibu الrixlaat waan jecelahay rixlaadka hal ladayka maktaba nacam ladaya maktabatun kabiiratun ayaad odhan kartaa hal tuxibu sibaaxa ma jeceshahay dambaasha la ma jecli ayuu qofku odhan kara ama nacam buu odhan karaa ama siduu ama hadduu jecel yahay haddaanu necbiya labadaba maada tafcalu fi lmaktaba aqra'u fi lmaktaba waxbaan ku akriya kam saacatan taqra'u fi lyowm imse saacad baa akhridaa aqra'u alaaa saacaatin fi lyowm saddex saacaod baan akhriyaa fii ayi janaaxin alkutub qaybtee bay kutubti taallaa oo qaybta yani maktabadda marku joogto waxa odhanaya waa qaybtee qaybta taalla kutubtu waa qaybta yani ood waana tilmaanta hal tahwa alxaasub ma jeceshahay combyutarka nacam ahwa alxaasub waan jeclahay maada taqra maxaad akridaa aqra alkutub alislaamiyata walcarabiyata baan akhriyaa mataa taqra alqur'aan goormaad akhridaa aqra bacda salaat alfajri ayaan akhriyaa oo kale hal kutubu jamiicuha mufiida nacam alkutubu jamiicuha mufiida kutubtao dhami faa'iday leedahay hal zurta macrid alkitaab meesha kitaabka lagu soo bandhigayo iyo qoraalada kutubta qoray ma soo booqatay nacam zurtu waan soo booqday aya jamciyatin takhtaar akhtaaru jamciyata alqira waxaan dooranayaa jamciyadda Eh, ama ururka akhriska iyo maarata eh, ama jamciyaة اlculum kale ay اlkutubi tufadil kutubta aad jecesha waa maxay ufadil alkutub alislaamiya kutubta yani ka sheekaysa diinta islaamka ayaan anigu jecelahay qaybta waxaa wey alqira'atu wاlkitaabatu waa akris iyo qoraal waa akhris iyo qoraal eh, awala alqira'atu akhriska ayaan ku horaynaynaa kolka hore waa akhriskii atadriib alawal eliska koowaad iqra' alfiqra tuduc can hadalka aqri uma ajib can asilati su'aalaha ka jawaab tuduc ila akhriya waa kan shariifun ninka la yidhahdo daalibun waa arday fi ljaamicati jaamicaddu wax ka bartaa waokhtuhu zaynabna daalibatun waa ardeed fi ljaamicati jaamicadda wax ka barataa aydan iyaduna sida oo kale huwa yadrusu isagu wuxuu bartaa alhandasata injineernimada ayuu isagu bartaa wahiya tadrusu aiba iyaduna caafimaadkay barataa shariifun ladayhi hiwaayaatun kaiiratun shariif waxa uu jecel yahay waxyaaba badan oo kala duwan huwa yuxibu safara socdaalka wuu jecel yahay walmuraasalata walaaqaha lasu dir laysu mariyo bariidka ama boosada wuu jecel yahay walqira'ata akhriskana wuu jecel yahay wazaynabu ladayha hiwaayaatun kaiiratun aydan zaynabna waxyaaba badan oo jeceshahay baa jira hiya tuxibu alqira'ata akhriska way jeceshahay wasaxaafatu warbaahinta iyo iclaamka isagana way iyadana way jeceshahay n yadrusu shariif halkuu wax ku dhigtaa shariif yadrusu fi ljaamicati jaamicadda ku dhigsaa ay e, e, fi ayi kuliyati yadrusu kuliyadda wax ka bartaa waa tee yadrusu fii kuliyati alhandasa kuliyadda engineerinka wax ka bartaa maa hiwaayaatuhu waxyaabuhu jeclay waa maxay hiwaayaatuhu waxay hiwaayaadkiisu asafara walmuraasalata walqira'a intaba wuu jecel yahay fii ayi kuliyatin tadrusu zaynab kuliyadday zaynab wax ka dhigataa waa kee tadrusu fii kuliyati اطib kuliyadda caafimaadka wax ka barataa maa hiwaayatuha maxay jeceshay hiwaayatuha alqira'atu wasaxaafa waxay jeceshay akhriska iyo warbaahinta inay ka qayb qaadato التدريب الثاني اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة تدعى عن أخرى يودي بالنسبة سؤالها كجواب أحمد صديق السعيد أحمد وحو صاحب لي هاي نيكلا إلى سعيد أحمد يدرس في كلية التربية أحمد وحو كبرتا كلية التربية إيا معالي النمضة وسعيد يدرس في كلية الطيران سعيد وحو كبرتا كلية الظلمات إيا بايلوت النمضة لو كبرته أحمد يسكن في القرية أحمد يسوي ميل دابيد مدقين هاي وسعيد يسكن في المدينة saciidna wuxuu deganyay magaalada weyne caasimadda yadhabu axmed ila aljaamica jaamicadda axmed wuxuu ku tagaa bilxaafilati bas buu ku tagaa wayadhabu saciidun bisayaara saciidna wuxuu ku tagaa baabuur yar ayuu ku tagaa yadrusu axmed fi lusbuuc cishriina saaca axmed isagu wuxuu baxbartaa wiiggii labaatan saacadood wayadrusu saciidun fi lusbuuci alaaiina saaca saciidna wuxuu bartaa wiiggii soddon saacadood axmedu yuxibu qira'ata alkutub walmajalaat wasoxob axmed wuxuu jeclaya inuu kutubta akhriyo waxaa kaluu jecel inu jaraa'idada soo baxa weygii ama bishii mar inuu akriyo kuwa maalin walba soo baxaan ee jaraa'idka inuu akriyo wuu jecelyahy wa saciidun yuxibu asafara walmuraasala saciid isagu wuxuu jecel inuu socdaalo oo dalxiiso isla markaa iyo waraaqaha laysu dirayo waxaasuu jecelyahy man sadiiqu saciid saciid yaa la saaxiiba axmed baa la saaxiiba maada yadrusu axmed axmed yadrusu fii kuliyati tarbiya wuxuu wax ka bartaa kuliyadda tarbiyadda maada yadrusu saciid yadrus sacuud fi kuliyati tayran saciidna wuxuu ka bartaa kuliyadda duulimaadka diyaaradaha yani yaskunu axmed axmed yaskunu fi lqarya axmed daabiyaduu degan yahay yani yaskunu saciid saciid halkuu degan yahay saciid yaskunu fi lmadiina isagu magaalada weyn buu degan yahay kayfa yadhabu axmed ila aljaamica siduu axmed ku yimaadaa yadhab axmed ila aljaamica bilxaafila isagu bas buu ku yimaadaa kayfa yadhabu saciidun ila aljaamica siduu ku yimaadaa saciidna yadhabu saciidun ila aljaamicati bisayaara baabuur yaroo tagsiya buu ku yimaadaa كم ساعة يدرس أحمد في الأسبوع إمسو أحمد دكتا ويجي ساعدود yadrusu axmed fi اlasbuuc ثalaثiina saaca wuxuu isagu dhigtaa axmed wuxuu dhigtaa cishriina saaca yadrusu axmed fi lasbuuc cishriina saaca labaatan saacadood buu dhigtaa marka la isu geeyo xiisadihiisa kam saacatan yadrusu saciid fi اlasbuuc imisuu isaguna dhigtaa xiisadaha marka la isugu geeyo saciid yadrusu saciidun fi اlasbuuc ثalaثiina saaca isagu ma hiwaayatu axmed axmed muxuu jecel yahay oo u xiiseeyaa wuxuu jecel yahay yuib hiwaayatu axmed alqira'at اlkutub almujallaad wasuxuf wuxuu isagu jecel kutubta inuu akriyo jaraa'idada bilaha ah ama wiglaha inuu akriyo iyo kuwa maalin walba soo baxa ma hiwaayatu saciid saciidna muxuu jecel yahay hiwaayatu saciid asafar walmuraasala isagu socdaalka iyo iyo waraaqaha oo laysu diro ayuu jecel yahay atadriib thalith ee layliska saddexaad waxa weeye sil bayna su'aal waljawaab almunaasib isku xidh xariiq isugu xidh su-aasha halkaa ku qoran qaybtaa ku qoran iyo jawaabta qaybta labaad ku qoran maada taqra'u al'aan iminka maxaad akhriyaysaa ayaa su-aasha koobaad wey jiimka waxa ku qoran aqra'u lqur'aan baad markaa ku xidhaysa qur'aankaan akhriyaya laba maa hiwaayatka yaa cumaan cumaanow maxaad jeceshahay haada waxa ku qoran hiwaayati hiwaayati alfuruusiya waxaan jeclahay fardafuulnimada inaan fardaha fuulo ta saddexaad waxa weye aya jamciyatan takhtaaru yaa sufyaan sufyaanow kooxdee ama ururkee inaad ka mid noqotaad jeceshahay bacda waxaa ku qoran akhtaaru jamciyati saxaafa waxaan dooranayaa oo aan jecelahay inaan ka mid noqdo bahda warbaahinta iyo kooxda warbaahinta ururka warbaahinta arbaca hal tuxibu dakhat alcarabiy ma jeceshahay qoraalka iyo farta inaad yacni kuwan artiska oo kale wax qora ee inaad noqoto ood khadka carabiga ku noqoto ayo ayaa halkaa ku qoran marka waxaa markaa alkhat alcarabiya ma jeceshahay ayaa dabeedna halkaa kugu qoran zaa'ida waxaa qoran nacam uxibu alkhata alcarabiya haa waxaan jeclahay inaan barto qoraalka oon farsaxan ku noqdo qoraalka carbeed qaybta shanaad waxaa kam ah saacatan taqra'u fi اlyowm imise saacadood ayaad akhridaa maalintii alifka horey waxaa qoran aqra'u sita saacaad waxaan akhriyaa maxay lix saacadood waxaa ku qoran muxuu aha su-aasha lixaad hal haadaa janaaxu saxaafa kani ma qaybtii waxa weeye warbaahintii wargeysyada miyuu yahay iyo miidyaha ma halkana marka yacni maktabadda la joogo qaybe u kala taala ma qaybtana ma qaybtana baad waxaa ku qoran kolkaa xaaday ku qoran tahay hal haadaa janaaxu asaxaafa ma kani waxa weeye qaybtii saxaafadda miya waxa oran eh, nacam la ha laa haada wa haada laa haadaa eh, janaaxu dawaabic maya ma aha tani tii ma aha qaybtii saxaafadda maaha waa qaybtii farshaxanka ayuu ku jawaabay eh, markaa maxaa raaca ka toddobaad waxa weeye su-aashta hal tufadilu alfuruusiya miyaad jeceshoo door bidaysaa inaad fardafuul noqoto ama fardafuulnimada miyaad door bidaysaa daad waxa qoran nacam alfuruusiyatu hiwaayati ha fardafuulnimadu waa waxyaabahan jeclan xiiseeyo tasdeed waxa hal surta macrid alkitaab halka lagu soo bandhigo kitaabka miyaad booqatay daalka waxa ku nacam surtu waan booqday ha hal tuxibu riyaada ma jeceshahay ciyaaraha iyo ciyaarta ma jeceshahay waxa ku qoran zaayida wowga nacam uxibuhaa ha waan jecelahay saasaa la isula doonanaya التدريب الرابع اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة waxaad akhridaa tudcan hadalka dabeedna su'aalaha lagaa weydiiyo tudcaa ka jawaab zaara jamiilu wajalaal labadaa nin waxay soo booqdeen macaarida alhiwaayaat meelaha lagu soo bandhigo waxyaabaha dadku ay jecel yihiin waxqabadkooda fii judda ama jidda magaalada iyo jadda way kolba jiimka sibay u xarakeeyaan fii macrad alhiwaayaati waxa yaala bandhiga lagu soo bandhiga qof waliba waxyaabaha u qabto waa sida waxyaabaana kabardhigan carwooyinka oo kale weeyaan oo waxyaabaha dadku ay kusoo bandhigaan carwada waxaa lagu soo bandhigaya maxay waxyaabaha dadku cid waliba ay jeceshahay shaqadeeday keentaa oo ay kusoo xayeysiiyaan janaaxu jamci jam janaax jamci dawaabic qaybta ama garabka ee muxuu ahaa ururinta waxaa la yidhahda farshaxanka iyo waxyaabaha hiddaha dhaqanka iyo waxyaabaha qoraalada iyo waxyaabahaas ku qoran wa janaaxu alkhati alcarabi iyo qaybta iyo garabka qoraalka carbeed wajanaaxu saxaafana w lagu soo bandhigaa garabka ama qaybta warbaahinta wajanaaxu tadbiir اlmanziliya iyo qaybta maamulka guriga oo iyaduna cunto karintii ay ku jirto wajanaaxu riyaada iyo qaybta ciyaaraha fii janaaxi jamci dawaabic garabka ama qaybta ururinta dawaabicda iyo farshaxanka waxaa ku jira dawaabicu min kuli beled farshaxano laga keenay dal walba laga keenay adduunyada ah وفي جناح الخط العربي qaybta iyo garabka ee qoraalka carbeedna aayaatun waxaa iyaga la keenaa aayaatun aayado bikhadi naskiga ku qoran aayado lagu qoray qur'aana khadka naskiga la idhaahdo oo far qurux badan lagu bandhigay oo kuoo lagu soo qoray booran oo si loo soo qoray qurux badan iyo wakhadi ruqca ee qoraalka ruqcada la yidhaahdo qaar lagu qoray wafi janaaxi saxaafa garabka warbaahinta waxaa ku qoran waxaa yaala suxufun waa wargeysyada soo baxa maalin kasta wamajalaatun wargeysyada soo baxa toddobaadlaha ama bilaha wa kutuban iyo kutub wa fii janaaxi tadbiir اlmanziliy qaybta ama garabka maamulka guryahana waxaa iyadana yaalla tacaamun cuntooyin min kulli beledin waddan kasta cuntooyinka lagu kariyo iyo sida loo kariyo ayaa iyadana yaalla oo lagu soo bandhigaa wa fii janaaxi riyaada qaybta cayaaraha waxa iyadana yaallo oo lagu soo bandhigaa kuratu lqadam kubadda cagta wa kuratu salla kubadda kolayga wasibaaxa dabaasha walfuruusiyatu fardafuulnimada ayaa ciyaarahan lagu soo bandhigaa man zaara macrad alhiwaayaat yaa booqday eh, bandhigga meesha lagu soo bandhigo iyo carwada maaragtay eh, waxyaabaha dadku ay jecel yihiin zaara eh, jamiil wajalaal labadaa nin baa booqday ayna macrad alhiwaayaat halkuu ka dhacay bandhiga waxyaabaha dadku ay xiseeyaan fii jadda ayuu ka dhacay maada fii janaaxi jamci dawaabic qaybta ama garabka dawaabicda iyo farshaxanka maxaa yaalla ku jira waxaa ku yaalla dawaabic min kulli beled ayaa yaal maada fii janaaxi alkhati alcarabiyi maxaa iyadana laga helaa oo lagu soo bandhigay yacnihii maxaa lagu soo bandhigay qaybta yacni khadka carbeed aayaatun bikhadi nasri wa khadi ruqca ayaa lagu soo bandhigay maada fii janaaxi saxaafa maxaa lagu soo bandhigay qaybta warbaahinta suxufun wa majallaatun wa kutub maada fii janaaxi tadbiir ilmanziliy maxaa iyadana lagu soo bandhigay qaybta maamulka guryaha طacaamun min kulli beled baa lagu soo bandhigay maada fii janaaxi fii janaaxi riyaad maxaa lagu soo bandhigay qaybta ciyaaraha iyadana waxaa lagu soo bandhigay kurat اlqadam wa kurat الsalla والsibaaxa wاlfuruusiya ayaa lagu soo bandhigay ثaaniya alkitaabatu qaybta labaad waa qoraalkii atadriib atadriib alawal ka koowaad waxa way sil bayn alxarfi sil bayn alxuruuf litusbixa si ay kelmad u noqoto xidhiidhi imaka tusaalaan saxafa waa la isku xidhayaa dawaabic waa la isku xidhayaa tan oo kale waxaa la isku xidhayaa maaragtay situun bay noqonaysaa oo kuwan had iyo jeer waxa weeye sidoodunba la isugu xidhayaa oo laisma weydaarinin bilaadun ayaa tan odhanayaa Eh, sibaaxatun bay tanna noqonaysaa tanna eh, sa safara ama haddii rafasa oo kale eh, atadriib athani ratib اlxuruuf horta xurufta isku hagaaji uma sil baynahaa haddana xurufta xidhiidhi marka hor wa isku hagaaji dabeedna isku xidh litusbixa kelimad siday kelimad noqoto iminka kaasoo kale jamiicun ayuu noqon karaa jamiicun ayuu noqon karaa kaa horeysa marka la isku xidhxidho tan oo kale dibaacun way noqon kartaa dibaacun sharaca oo kale riyaadatun ayay taasi noqonaysaa rixlaat bay noqon kartaa taasi tanna waxay noqon kartaa oo kale yucribu waa loo akriyi karaa ama carabi carabiy oo kale kolba siyaabo isu dhow bay akhrismi kara carabiyun oo kale way noqon karta التدريب الثالث اكتب الكلمات تحت الصور kuwana sawirka ku hoos qor oo kelmadahan mid walba ku hoos qor khaطun imika taasoo kale naxnu nazalna dikra inaa naxnu nazalna dikran wa inaa lahu laxaafidu warkaa khadka halkaa ku qoran sidaasaa loo qoray aad arkayso oo khadka qudhuus wuxuu leeyahay farshaxan ee la yaab leh khadun macrid oo soo bandhigii meesha wax lagu soo bandhigayey ah iyadana sawirradan mid ka mid a halkaasoo kale ay yaalaan waxyaabaa buugaagta aad mudiyo waxaasoo kale uu noqon karaa dawaabic oo waxyaabihii farshaxanka ahaa sabcuun wakaa nambarkiisu halkaa ku qoran suxufun oo jaraa'idadii ah dayaar waa halkaa taagan diyaaradda ag taagan sibaaxatun waa ka koonaan ku yaalla dabaalanaya majallaad oo jaraa'idkadii wixii ah waxaasi yani mid walba sawirkiisa la doono atadriibu araabic sil bayna kuli kelimatin litusbixa tacbiira waxaad isla xidhiidhisaa laba kelmadood oo kasta si ay u noqdaan kolkaa tacbiir ama hadal ay u noqdaan hadal macno leh Eh, marka halka waxaa qoran kutubun baa halka hore ku qoran islaamiyatun taa ku dar oo waxaad tidhahdaa kutubun islaamiyatun halkanna waxaa ku qoran walaana imikana uktubu tacbiiraat xaggan kalena waxaad ku wada qortaa labadii hadalkii oo isku xidhiidhsan markaad isla doonata dib aduu halkan ugu qor kutubun islaamiyatun baad la doonanaysaa tanna waxaad la doonaysaa kuratulqadam dabeedna halkaa ku qor iyadana nambarka labaad ku qor macrid halkaa waxaad ku xidhaysaa alhiwaayaat macradulhiwaayaat lahor nambarka saddexaad ee bannaan ku qor ad khatun carabiyun ba halkan kugu qoran khatun baa halkaa ku qoran halkana carabiyun baa ku qoran isla doono dabeedna halkaan bannaan ee afarka intay ku qorantaa ku wada qor tadbiirun baa halkan ku qoran halkana manziliyun baa ku qoran tadbiirun manziliyun intaad sugaysa halkaa nambarka shanaad ku wada qor jamciya baa halkan ku qoran alculuum ba halkaana ku qoran isla doono xataa jamciyat alculuum yacni ururka sayniska oo halkaa lixaad ku wada qor atadriib alkhaamis layliska shanaad ratib اkelimaat kelimadahan isku hagaaja marka hore way kala jeedaan litusbixa klima jumlatan si jumlad ay u noqoto alkutub اislaamiyatu aqra'uba halkan ku qoran dabeedna waxaa tiad aqra'u alkutuba alislaamiyata dabeedna dheh almuraasalata uxibuba halkan ku qoran uxibu almuraasalata dabeedna dheh waxaan jeclahay wax isudiritaanka waraqaha la isweydaarsado asaxaafati haadaa janaax baa qoran dabeed waxaa tidhahdaa haadaa janaaxu asaxaafa kan waa qaybtii warbaahinta halkan waxa qoran atawaabic haadii hiya baa qoran sidaasay u qoran tahay dabeed waxaad tidhahdaa haadihi hiya tawaabic tan waa farshaxanadii ana asharika mudiir baa ku qoran isku haka ana mudiiru sharika anu waxaanahay maamulaha shirkadda atadriib saadis muxuu ahaa layliska lixaad imla alfaraa meesha bannaan buuxi mima bayna alqowsayn labada qows iyo labadan dhexdooda waxaa ku jira ku buuxi waxaad tidhahdaa haadaa jawaazu baa qoran asafar iyo assuxuf baa kuu qorane jawaasu safar dheh haadaa janax baa halkan ku qoran alriyaada iyo almacrid ayaa ku wada qoran waxaa tidhahdaa haadaa janaaxu riyaada kan waa qaybtii ciyaaraha dheh hal tashrab waa halkan kuu qoran ashaaya shaaha alarza bariiska bariiska lama cabo waxaa tidhahdaa hal tashrabu shaaya shaah ma cabbaysa ama shaah ma cabta haadaa kasiir baa kuu qoran hunaaka baa halkan qoran iyo jiddan markaa jiddanta qaado haadaa kaiiru jiddan aad buu badan yahay aynaba halkan qoran alfajr baa qoran tusalliyo tadhabu baa markaa halkaa kugu taalla dabad hataa ayna tusalli alfajra halkeed ku tukataa salaadda subax ku tukanaysaane atadriib asaabic insakh qor maxaad qoraysaa jimciya dabeedna halkaa ku feegaar macridna halkaa ku qor janaaxna halkaa ku qor wallahu aclam bisawaab wabilahi towfiiq